بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii sukna almuctadda gabadhii muctadada ahayd in la dejiyo guri iyo hooy wa mulaasamatiha inay laasimto maskana firaaqiha gurigii waxa weeye ay ninkeeda ku kala tageen tajibu way u waajibaysaa sukna dejin baa u waajibaysaa in hoy la siiyo limuctadatin alaaqin limuctadati alaaqi furiin gabadhii ka cidda tirsanaysay walow baa'inin alaaqaasi alaaq baa'ina haba ahaadee ilaa naashizatan gabadhii sanka taagaysa mooyaane walimuctadati wafaatin geeri gabadhii ka cidda tirsanaysana way sugnadii u waajibaysaa fi ladhari muctamad haddaan qabanno wa faskin wayajibu aydan sugnihii uu u waajibayaa limuctadati faskin gabadhii nikaax la fasakhay ka cid tirsanaysay cala almadhabi muctamad haddaan qabanno waayahay suknadii in hoy la siiyo gabadhii muctadada ahayd ee ciddo tirsanaysay waa waajib ama ha ahaato ciddadaasi ciddata alaaq furiin ciddadii ha ahaato ama ha ahaato ciddata wafaat alaaqaas lagu furay gabadha ama ha ahaato gabadh xaamil oo uur leh ama golmaran ha ahaato gabadhaan uur lahayn hadduu doono dalaaqaasi ha ahaado alaaq baa-in ah oo saddexdii dalqadood gabadhii loo dhammaystiray intaba waxaa waajibaysaa sukna ayaa waajibaysa gabadhii muctadada ah waxaana taa daliil u ah qowlka ilahi u yihi subxaanahu wa tacaala askinuuhunna dumarkii aad kala tagteen dejiya min xayu sakantum dumarkii aad furteen waxaad dejisaan min xayu sakantum halkaa idinku aad degayseen waqowlihi tacala iyo qowlka ilaahay baa daliilu ah laa tukhrijuuhunna min buyuutihin guryahooda ha ka saarina walaa yakhrujna ayaguna yaysan waxaa looga jeedaa guryaha ay raggooda leeyihiin raggii furay ee guryaha ayagu milki u leeyihiin loogama jeeda idaafadan waa idaafatahe lisukna wayaan waxaa loogu idaafeeyey maadaamay degan yihin baa lagu idaafeeyey guryahay degan ka saarina ilahay waaya waxaa laga soo reebay gabadhii muctadada ahayd naashizu waa gabadhii sanka taagaysay ama santaagaas ha ahaado qabla alaaqiha intaan la furin ka hor ama ciddada dhexdeeda santaagga ha la timaado taa ayadu waxaa weeye maleh sukno male saysan ninka qaba aysan nafaqo ugu lahayn ayay markii uu furana aysan sugno ugu lahayn hadday daacadii markaa usoo laabato oy hoggaansato markaa waa la dejinayaa gabadhii sakiirada ahaydna waa la mid ee jimaacan xamilaynin taa ayadna sugna ma leh waxay u waajibaysaa sugnadii sidoo kale in hoy la siiyo gabadhii wafaad geeri ka cida tirsanaysay tan khilaaf baa ku jira dambe maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu faray gabadha la yidhaahdo furaycata binti malik ukhtu abi saciid اkhudri abi saciid اkhudri walaashi bay ahayd markii ninkeedii la dilay inay ku nagaato gurigii ninkeeda ilaa kitaabka uu ka gaahay ajashiisa waxaa looga jeeda xataa yabluq alkitaabu ajala ilaa macnaa ciddadii ay ka dhammaanayso oo markaa way ku ciddo tirsatay gurigii afar bilood iyo toban maalmood sidoo kale gabadhii faskhi nikaax la fasakhay ka ciddo ama ha lagu fasakho bicaybin ceeb ha lagu fasakho oo labadii zawj mid ahaan ceeb laga helay ama ridda lagu ku fasakhmo ama labadii zawj mid ahaan inuu soo islaamay ha ku fasakhmo ama ridaac nuugma ku fasakhmo sababka ku fasakhmaba waxaa weeye haddii nikaaxii la fasakho amau fasakhmo gabadhii ciddo tirsanaysana waxaa la siinayaa hoy waaya wuxuu idhi tajibu way waajibaysaa suknaa deganaansho iyo hooy ayaa u waajibaya limuctadati alaaqi alaaq gabadhii ka cida tirsanaysay walow baainin alaaqaasi alaaq baain way ah ku dheeraatay haba ahaado ilaa naashisatan gabadhii sanka taagaysa mooyaane walimuctadati wafaatin geeri gabadhii ka cida tirsanaysana suknadii way u waajibaysaa fi lahari muctamad haddaan qabano wafaskhin fasakh nikaax la fasakhay gabadhii ka cida tirsanaysana way u waajibaysaa waxaa weeye suknadii cala almadhabi muctamad haddaan wa tusakanu waa fii maskanin guri baa la dejinayaa kaanat ay ku sugnayd fiihi gurigaas cinda alfurqati markii ninka ay kala tegayeen walaysa lizawji ninkii ooma bannaano waghayrihii iyo ninka hayrkiiba ikhraajuhaa gabadhii inuu gurigii ka saaro walaa lahaa ayadana ooma bannaano khuruujun gurigii inay ka baxdo qult waxaan idhi walahaa waxaa u bannaan alkhuruuju inay gurigii ka baxdo fii ciddati wafaatin geeri ciddadeed inay guriga oga ka baxdo geeri ciddadeed dhexdeed inay guriga ka baxdaa u bannaan wakada waxaa la mid ah baa'inun gabadhii ahayd ee saddexdii dalqadood lagu furay amaba aan rajciyad ahayn ama khuluc lagu furay iyo wixii la ah, ayaa la mid ah. maalintii inay baxdo ayaa u bannaan lishiraa'i طacaamin cunto inay soo wa ghaslin iyo dun wa naxwihi iyo wixii la ah. wakada saas kale leylan habeenkii ayay bixi kartaa ilaa daari jaaratin gabadh jaarkeeda ah gurigeeday u bixi kartaa liaslin siday duntii liajli nasti alin halkaa waxu soo qadaraysaa liaslin ay linasti haslin duntii inay tidhicdo oo ay samayso ayay u bixi kartaa wa xadiiin iyo u bixi kartaa wanaxwihimaa iyo labadan aan soo sheegnay wixii la halmaada bishardi an tarjica inay soo noqoto shardigeeda oo watabiita ay u soo hoyato fii beytihaa aqalkeedii watantaqilu way ka wareegaysaa min almaskani gurigii likhawfin cabsi ay ka cabsi qabto min hadbin inuu ku soo dumo aw haraqin inay biyihii ku hafato ama biyo inay ku hafato daad inuu qaaday ka cabsanaysaa aw mase calaa nafsiha nafteeda ay u cabsatay aw mase ta'adat waxay e, ku dhibmudatay mudatay biljiiraani dariskii ow hum ayagiibaa ku dhib biha ayadii adan dhib shadiidan oo daran wallahu aclam mualif markuu noo tilmaamay inay gabadhii e, muctadada muctadada ahayd ee dalaaq ka cido tirsanaysay ama geeri ka cido tirsanaysay ama faskhi ka cido tirsanaysay in hoy u waajibayo ayuu wuxuu ku tilmaamayaa in hoyga inay gabadhii laazimto inay waajib ku tahay oo ayna u inay ka baxdo wuxuu yidhi hadaba gabadhaas horta marka hore waxaa la dejinayaa gurigii ay deganayd gurigii ay ninka ku kala tageen ay furqadu ku dhacday ama ninkii uu kaga geeriyooday ama uu ku furay gurigaas ayay deganaanaysaa guri kale in loo raro ma bannaano waaya ilaa in cudurdaar uu jira mooyaane sida imaan doonto ninkiina uma banaano iyo keyrkiiba gurigii inuu ka saaro ayadana uma banaano inay ka baxdo xataa hadduu ninku raalli ka yahay inay ka baxdo ilaa licudrin cudurdaar inuu jiro mooyaane cudurdaarkuna dib buu nooga imaan doonaa maxaa yeele ciddada waa xaq ilaahay iska leeyahay sidaa darteed hadday labada qof xataa raalli iskaga yihiin xaqi ilaahay baa meesha ku jiro ma bannaano markaa inay ka baxdo asagoona inuu ka saaro ma bannaano siduu allah subxaanه wa tacaala uu inoo sheegay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna guryahooda ha ka saarin ilaah yidhi ayaguna yeena bixin waayahay haddaba xaalaad waxaa jiray bannaan tahay gabadha inay gurigii ka baxdo waxaa ka mid a ah in gabadhan ay ku sugan tahay ciddati wafaat ninkeediibaa ka dhintay markaasay ka ciddo tirsanaysay ama waa gabadh baain oo saddex dalqadood lagu furay amaba la khulcay oo ninkii uuna soo ceshan karin gabadhaas maadaama aysan lahayn nafaqo iyo biil uuna isu waajibin gabadha ayada ah way u bannaan tahay inay baxdo markaas laakiin gabadha rajciyada ayada uma bannaan inay baxdo gabadhii dalqad lagu furay ama laba lagu furay ma bixi karto maxaa yeele biilkii ninkaa lagu leeyahay ninkaa furay tan laakiin saddex lagu furay ama ninkeedii ka dhintay nafaqa kuma leh sidaa awgeed waxaa u bannaan inay maalintii baxdo say cunto usoo iibsato ama say dun usoo iibsato dun ay maraka ka samayso ay marada iibiso eh, iyo wixii la halmaada way u bixi kartaa xaajadeeda way u bixi kartaa siduu jaabirba uu tilmaamay radia allahu tacaala canhu habaryartay ayaa saddex dalqadood lagu furay fa kharajat tajuddu nakhlan lahaa dabeetana waxay u baxday iyadoo jaraysa geedtimireed ee iska lahayd fa nahaaha rajulu nin baa u diiday faatat الnabiya salى اllah alيه waslam nabiga u timid fadakara dalika lahu nabiga u sheegtay faqaala nabigu wuxuu ihi calayhi الsalaaةu wasalaam ukhrujii bax fajuddii nakhlaqi geedtimireedkaagii goo oo jar walacalaki waxaaba mudan tahay an tatasadaqii minhu inaad wax ka sadaqaysato oo tafcali khayran ama khayr aad samayso rawaahu muslim waayahay haddaba taasi waxay gaar ku tahay gabadhii ciddata wafaad ku jirtay ama ciddata baa'in ku jirtay laakiin gabadhii rajciyada ahayd ayada uma bannaano sidoo kale gabadha uur kale uma bannaano maxaa yeel gabadha uur kale xataa haddii dalaaq baa'ina lagu furay ayada waxaa u waajibaysa nafaqo wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna uu ilaah sidoo kale maalintiina way u bannaantah inay u baxdo guriga gabadha jaarkeeda ah gabadha ah ciddat wafaad ku jirta ama ciddat baa'in ku jirta si ay e, duntii ay soo iibsatay ay maro oga tasho ama si ay akhbaar iyo war usoo heso ama ay la soo cawaysato way u bixi karta ama usoo weheshato laakiin waxaa shardi ah inay soo laabato oo habeenkii gurigeeda usoo hoyato sidoo kale gurigii way uga bixi kartaa hadday daruuro ay timaado wayba ka guuri kartaaba gurigii gurigii way ka guuri kartaa way ka wareegi kartaa hadday daruuro ay jirto daruuradii waxaa ka ah macdurdaarkii in cabsid ay jirto ay ka cabsanayso gurigii inuu kusoo dumo ama in daad uu qaado oy biyo ku hafato ama nafteediiba uga cabsatay tuug ama in la kufsado iyo wixii la halmaaday nafteeda uga cabsatay ama jaarkii ayay ku dhib ama jaarkiiba ayada ku dhibmutay intaasoo dhan way ku bixi kartaa sida abu daawuud ka wariyay caaisha radi allahu in ay tidhi kaanat faadimatu binti qays fii makaanin waxshin mukhiif faaima binti qays waxay ku sugnayd meel cidlo oo cabsi leh falidaalika laha nabiyu sala allahu calayh wasalam sidaa awgeed nabiga alayh wasalam u fasaxay inay gurigii ka baxdo waayahay sidoo kale waxaa la wariyey in gabadh la yidhahda faatima binti qays inay iyadoo cido tirsanaysa ay dadkii dumaashiyaasheeda ahaa raggii inay afxumaysay ayaa la wariyey dabeetana nabig alay slam wuxuu u raray guriga ibnu ummi maktuum kaana tabdu tabdu waxa weyaan afxumo ayay kula hadlaysay waaya wuxuu ihi intaqalat hadday ka guurto walow intaqalat hadday u guurto dheh maskanin guri haday u wareegto biidni zawji zawjka idankiisa ugu wareegto oo fa wajabat alciddatu ciddadii ay waajibto qabla wusuulihaa intayna gaadhin ka hor ilayhi gurigii ay u guuraysay ictadat way ku cidda tirsanaysaa fiihi gurigaas calaa nasi naski imaam shaafici innagoo ku soconayna awamase bikayri idnin idan la'aan ayay gurigii hore uga wareegtay fa fi lwali fatactadu way ku cido tirsanaysaa fi lwali gurigii hore ayay ku cido tirsanaysaa wakadaa waxaa la ay gurigii hore ku cido tirsanaysaa low adina haddii uu u fasaxo ninkii inay gurigii ka wareegto uma dabeetana wajabat ay waajibto ciddadii qabla alkhuruuji intayna gurigiiba ka bixin waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhii ay guri kale ay u wareegto oy u guurto isla beledkii dhexdiisi ayay guriga ay ka guurtay guri kale ayay u guurtay dabeetana iyadoo dhexda kusii jirtaa oon gurigii kaleba gaadhin ayaa ninkii ay kala tageen ama wuu furay ama wuu ka dhintayba ninkii intayna gurigii gaadhinba marka iyada ah ictadad fiihi yani gurigaa ay u guurayso ayay markaa kucudtirsan ictadad fiihi waxaa loo jeedaa kii ay u wareegaysay ay u socotay ayay ku cudtirsanaysaa gurigii hore ku noqon mayso cala nas maxaa yeelay markaa dee ninkii amray inay gurigaas eh, u guurayso ay degto haddii laakiin ninkii una u fasixin oo ninkii oo waxaa weeye ayna ka idan qaadaninba ayayba iska guurtay iyadu dabeetana iyadoo dhexda kusii jirta ayuu ninkii furay ama uu ka dhintay eh, tan way ka duwantaha tii horeo gurigii hore ay deganayd ee ninkeedu uu dejiyey ayay kusoo laabanaysaa ay ku cidotirsanaysaa fa fi lwali guriga hore ay ku cidotirsanaysaa ee ka ay usii socotay bilaa idanka ay ugu sii socotay ku cidotirsan mayso waaya taa waxaa la miduu ku yidhi oo gurigii hore ay ku cidotirsanaysaa haddii ninkii uu fasaxo gurigii inay ka guurto dabeetana ayadoon bixinba ciddadii ay waajibto oo see bay u waajibtay iyadoo isku diyaarinaysa inay guurto ayay waxa weeye ninkii kala tageen ama uu furay ama uu ka dhintay markaa gurigaa ay ku jirto ayay ku cidotirsanaysaa walow adina haddii uu u fasaxo gabadhi fi lintiqaali inay u wareegto ilaa beledin magaalo kale faka maskanin maskan guri kale iyadoo u wareegto may la mid tahay aday gabadhii ay ninkii fasax ka qaato oo uu idmo inay wadan kale ama magaalo kale ay u wareegto dabeetana iyadoo halkaa ku sugan uu furo tii aan soo tilmaanay bay la mid soo sheegaynay ayay la tahay marka tafsiilkii aan soo sheegaynay ma gelayo haddii ninka idankiisa ay magaalada kale ugu wareegtayna waxa weeye iyadoo ah, magaaladii kale aan gaadhin hadday markaa ciddadii ku waajibto waxa weeye magaalada ay u socotay ayay ku ciddo tirsanaysaa haddii idan aantiisa ay magaalada ugu socotayna waxa weeye magaaladii ay deganayd bay usoo laabanaysaa haddii ninkii intu fasaxay ayada oo aan weli magaaladii kale aan u bixin ciddadii ay ku waajibtana magaaladeeda ay degan tahay ku ciso tirsanaysa wahaakada tafsiilkii lasoo dhaafay unbaa halkana gelaya walow adina haddii uu fasaxo fi lintiqaali inay guurto ilaa beledin magaalo fakamaskanin sida hooy ay ka guurtay oo ay ku kale u wareegtay ayuunbay la xukum tahay tafsiilkiina soo dhaafay ayuunbuu la mid yahay aw amase fii safari xajin safar xaj dhexdii ayay gabadha ciddadii ku waajibtay aw tijaaratin aw amase halkan waxaad leedahay adina laha halkan waxu soo aw fii safari xajin aw adina laha gabadhii u fasaxay fii safari xajin xaj safarkiiba u fasaxay aw tijaaratin ama ganacsi safarkiiba u fasaxay uma dabeetana wajabat ciddadii ayaa ku waajibtay gabadhii fi ariiqi fii asnaai ariiqi jidka dhexdiisa falaha gabadhii waxaa u bannaan an u laabato gurigii hore ee ay joogtay walmudiyu inay kusii socoto safarkii labadaba way u bannaan yihiin fain madat hadday safarkii kusii socoto aqaamat waxay u joogaysaa liqadaa'i xaajatiha xaajadeedii si ay u gudato uma dabeetana yejibu waxaa waajib ku ah alrujuucu u soo laabato gurigeedii litactada si ay ugu cudotirsato albaqiyata intii soo hadhay fi lmaskani gurigiisa ay ugu cudotirsato waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhii ee eh, uu ninkii u fasaxo inay xaj u safarto ama ay ganacsi u safarto dabeetana ciddadii ay ku waajibto iyadoo jidkii kusii jirta waxaa gabadhaa u bannaan in ay gurigii usoo laabato si ay ugu cudotirsato waxaa kaloo u bannaan inay safarkeedii sii wadato maxaa yeelay in dib loo soo celiyo dhib iyo mashaqo ayaa gabadhii ugu sugan khaasatan hadday beledkii ka fogaatay oy ka cabsanayso inay dadkii la socotay ay ka soo hadho marka waxaa lagu yihi hadday jidka dhexdeeda ciddadii ku waajibto haddii laakiin ka waran intayna gurigii ka bixin ayna safarkii ninkii u fasaxay aadin ciddadii ay ku waajibto marka ayada ah ma bannaano inay gurigii ka baxdo oy safarkii markaa safarkii ma aadayso haddii hadaba gabadhi ayna soo noqonin oo ay qaadato khiyaarkii inay safarkii iska wadato markaa safarkii ay u baxday ama xaj hadduu ahaa ama ganacsi aha ama wax kasta u baxdayba waxa weeyaan liqadaai xaajatiha intay xaajada gudanayso ayay halkaa joogaysaa dabeetana waxaa waajib ku ah inay soo laabato markay xaajadeedii gudato si ay eh, ciddadii ugu dhammaysato intii ka soo hadhay gurigeedii ay ninkii ku kala tageen marka intii soo hadhay hadday bil tahay iyo hadday hal qari tahay waxay ku dhammaysanaysaa gurigii ay ninka ku kala tageen walow kharajat hadday u baxdo ilaa hayri daari اlma'luufa gurigii waxaa weeye ay u dunmeen ay la qabsadeen ay deganaayeen guri aan ahayn hadday u baxdo gabadhi oo faallaqa dabeetana uu furo oo waqaala uu dhaho maa adintu maana kuu fasixin fi lkhuruuji inaad baxdo sudiqa waa lagu rumaynayaa biyamiinihi dhaartiisa walow qaalat hadday dhahdo naqaltanii adigaa i raray fa bal adintu waxaan kuu fasaxay bal adintu waxaan kuu idmay adiga inaad meesha u baxdo oo aada guurto ayaan kuu fasaxay lixaajatin dan ayaan kugu fasaxay dabeetana inaad soo noqoto sudiqa waa lagu rumaynayaa dhaartiisa cala lmadhabi qabana wuxuu ku gabadhii ay u baxdo gurigii ay deganaayeen guri aan ahayn dabeetana ninkii uu furo eg yani guriga loo baxayo ee kale waxa weeye waa guri aan ahayn daar ma'luufa aan ahayn wayaan daarta ma'luufada waa guriga ay deganaayeen ee hooygooda rasmiga ahaa gurigan u baxaysana waa guri maalan lagu baxayo dalxiis ama waxa weeye xagaabax iyo wixii la halmaaba yani guriga u xagaabaxeen ama xoogaa ay yar deganaanayeen wayaan ee gurigii ma'luufka ahaa ee rasmiga ah ma ah marka haddii gabadhii u baxdo guri aan ahayn gurigii ay deganaayeen rasmiga ah guri aan ahayn dabeetna ninkii uu furo oo uu dhaho kuma fasixin inaad eh, guriga ka baxdo ayadnaga dhahdo waad ii fasaxday markaa ninka ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yeele waxaa asal ah inaan gabadhaa loo idmin inay guriga ka baxdo marka waxaa waajib ku ah inay markaaba ay soo laabato daartii maaluufada ahayd ay deganaayeen ay halkaa ku ciddo tirsato haddii ay dhahdo eh, intay gabadhii guurtay meel u guurtay ayaa waxay tihi meeshaa adigaa ii raray dabeetana waxaa weeye mar haddaad i furtay halkan aan ku cidda tirsanaya asna wuxuu yidhi inaad guurto maana kuu fasixine xaaje inaad u baxdo ood halka u gaadho ood soo noqoto midkee dhaartiisa lagu rumaynaya ninka ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa sudiqa biyamiini asagaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yeele asagaa qasadkiisa iyo muraadka uu oga jeeda idankiisa asagaa garanaya waaya qowlku waa qowlkiisa haddaba fii asli idn asl idan asagaa qowlkiisa la qaadanaya sifadiisana saasoo kale we wamanzilu badawiyatin gabadh reermiyi ah gurigeedu wa beytuhaa iyo eh, hooygeedu oo min shacarin waxaa weeye dhogor laga sameeyey ka manzili xadariyatin gabadh reer magaal ah gurigeeda oo kale weeye gabadha reer miiga ah guriga ay deganta ama dhogorha laga sameeyo ama heeryaha laga sameeyo wii laga sameeyaba waxa reer miigu ay degaan sida aqal soomaaliga iyo wixii la halmaada wuxuu la mid yahay gurigaas sida gabadha reer magaalka guriga ay degan tahay ayuu la xugum yahay oo markaa gabadha reer miiga haddii guriga aqal soomaaliga degan tahay lagu furo waxaa waajib ku ah inay gurigaa ay laasimto intay ciddada ku sugan tahay haddii dad reer guura ay yihiin reer oo markaa eh, ay guuraan eh, de way la guuraysaa lidaruura ay la <coughs> laakiin eh, aqal soomaaligaas wuxuu la mid yahay sida gabadhii xadaryada ahayd reer magaalka ahayd gurigeedii oo kaleo ciddadii way laasimaysaa wamanzilu badawiyatin gabadhii reer ahayd gurigeedu baytuha iyo aqalkeedu min shacrin oo dhogor ah ama waxa weeye tin laga sameeyey iyo wixii la halmaada sida aqal soomaaliga heryada laga samaynayey iyo waxyaabihii la midka ah ka manzila xadariyatin gabar ree magaala gurigeeda unbuu kala mid yahay xagga ciddadii inay waajibtahay inay laasimto gabadhii muctadadahayd waidaa kaana almaskanu hoygii hadduu yahay lahu ninkii mid u sugan waidaa kaana almaskanu gurigii hadduu yahay milkan milki hadduu yahay lahu ninkii wayaliiqu uunuu cuntamayo biha gabadhii u cuntamayo tacayana uu caynoobaya waajib bay noqonaysaa gabadha inay deganaato walaa yasixu mana asaxayso baycuhu guriga in la iibiyo ilaa fii ciddati daati ashhurin gabadhii bilaha u saaxiibka ahayd ciddadeeda dhexdeeda mooyaane faka musta'jarin fa baycuhu markaa iibkiisu ka bayci musta'jarin guri la kiraystay iibkiisaoo kale un weeyaan waqiila waxaa la baailun baail weeye waayah wuxuu ku yidhi haddii gabadhan ay ninka kala tageen hoyga ay degan tahay uu iska leeyahay ninkeedu oo milkigiisa uu yahay isla markaa gabadhan uu u cuntamayo oo gabadhan waa guri u qalma markaa waa waajib gabadhi inay hee gurigaa ay ku nagaato oo ay deganaato intay ciddo tirsanayso mana asaxayso mana banaano guriga inuu ninkii iibiyo haddii gabadha muctadada ay tahay gabadh ka cidi tirsanaysa aqraa ama waxa weeye xamli xamli iyo aqraa laguma iibin karo gurigii laakiin waxaa la iibin karaa hadday bilo ku cidi tirsanayso oo markaa waxay la mid tahay sida guri kiraysan oo ninkii lahaa uu iibiyo taasi way bannaanta horeynoo soo dhaaftay inay bannaan tahay guri musta'jar oo kiraysan ninkii lahaa inuu iibiyo khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ah aharka ah way bannaanayd laakiin gurigaas wuxuu noqonayey masluubulmanfaca muddadaa waxa wey kirada loogu jiro ayuu bilaa manfaco noqonaya ninkii ma dheefsan karo waay tanna waa sidoo kale gabadha daata ashhurka ee bilaha ku cidotirsanaysa haddii ayadoo ciddadii ku jirta ninkii iska laha guriga uu iibiyo way asaxaysaa laakiin waxa wey muddada ay gabadha ku cidotirsanaysa ninkii laga iibiyey guriga ma dheefsan karo gurigiima dheefsan karo mana kirayn karo gabadhiina kama saari karo waayahay khiyaar buuna yeelanaya hadduusan ogeyn hadduusan ogeyn gabadhan muctadada inay guriga ku jirto khiyaar buu yeelanayaa waayahay maxaan ugu koobnay marka daata ashhur tii uurka lahayd iyo daata aqraa maxaan oga saaray waxaan oga saaray kuwa kale ciddadooda intay noqonayso lama garanayo daata aqraa waxa laga yaba inay dheeraato marka muddadii baa jahaalo ku jirtaa uurkii waxa laga yaaba inuu dheeraado intuu soconay uurka ma garanayno jahaala ku jirta muddadii saa darteed ma banaan laakiin daata ashhur waa la garanayaa gabadhii waxa wey ciddadii intii tagtay inta laaban waa la garanaya saa darteed wax jahalo ku jirta ma jirto kaasi waa qowlka muctamadka qiil ba wuxuu leeyahay maye waa baail beecaas haddii la iibiyo gurigii gabadha ay ku cida tirsanaysay ma ansaxayo ow amase mustacaaran kaana wuxuu ahaa gurigay gabadhu deganayd mustacaaran guri la soo ergestay oo caariye ayuu ahaa lazimathaa ciddadii baa ugu ku waajibaysa guriga dhexdiisa inay ku ciddo tirsato fain rajaca haddii uu eh, noqdo almuciiru kii wax caariyeeyey ee ammaanaysiiyey oo walam yarda uusan raalli ku noqonin biujratin kiro nuqilat gabadhii waa la rarayaa wakadaa waxaa la mid ah la rarayaa musta'jarun guri la kiraystay hadduu yahay guriga degan tahay musta'jarkaasoo inqadat muddatuhu muddadiisii ay dhammaatay waaya hadii guriga gabadhu ay degantahay yahay guri mustacaar ah oo caariyo uu ninkani ku deganaa macnaha nin baa ammaanaysiiye i iska degano guriga dar ilah iskaga degano kirana kaama rabo muuna siinin guriga laakiin manfacadiisa ayuu u hibeeyey gabadhi ku cudda tirsanaysaa gabadhii lagu furay gurigaas ama ninkeedii kaga dhintay ku cudda tirsanaysaa haddii laakiin ninkii muciirka ahaa ee guriga caariyeeyey uu ka noqdo islamarkaa uu dhaho gurigii halii soo celiyo ujrana uu diido uu dhaho aanu raalli kamihi wax ujra ah kira qaadaa layidhi kiradiina wuu diiday markaa gabadhii waa la raraya ila waa xaqiisii asaga iska markuu doonana uu ka laaban karaa caariyada waxaa la mid a ah hadduu ahaa gurigu guri kira ah oo muddadii kiradan ay dhammaatay taana waxa weeye haddii ninkii iska lahaa guriga uusan raalli ku noqonin inuu kiradii u cusboonaysiiyo ayadna waa la rarayaa gabadhii maxaa yeele mar hadduu dhaho ninkii guriga iska lahaa ee ka kiraynayey gurigaygii waan doonaya haliga baxo de waa looga baxaya hadduu diido in dib uu u kireeyo maxaa yele nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa yaxilu maalu mri'in muslimin ila can طibi nafsin minhu qof muslim ah xoolihiisa xalaal ma aha ilaa inuu raalli ka yahay oo naftiisa saamaxda mooyaane aw amase milkan waxaad halka usoo qadartaa aw amase kaana almaskanu gurigu wuxuu ahaa milkan milkiibuu u ahaa laha gabadhi istamarat way kusii soconaysaa gurigii oo way sii deganaanaysaa <coughs> wa alabat اlujrata kirana way dalbi doontaa waayahay hadday guriga iyadu iska lahayd oo milkigeedu u ahaa gurigan ay deganayd markii ninka uu furay ay ku cido tirsanayso gurigii way sii deganaanaysaa xaqna waxay u leedahay ninkayna dhahdo kirada iska bixi kirada halkaa soo dhig markii hore waxaa weeye eh, ixsaan baa naga dhexeeye lakin wax ixsaan naga dhexeeya ma jiro ee eh, kiradii guriga iska bixi ilaan guriga inuu dejiyo asagaa xaq loogu lahaa ninkan furay markaa kiradiina waxa wey ka qaadan kartaa iyadoo guriga iska leh ayay ka qaadan kartaa kirada laakiin waxa weeye inta ay degan tahay un unbay kirada ka qaadaysaa hadduu hal maqsin ku filan yahay halkaa maqsin unbay kirada ka qaadaysa gurigo dhan maaha fain kaana maskaru nikaaxi fain kaana hadduu yahay maskaru nikaaxi nikaaxa hoygiisu hadduu yahay nafiisan mid heer sare ah falahu ninkii waxaa u bannaan annaqlu gabadhii inuu raro ilaa laa'iqin wax u cuntama biha iyada amamase khasiisan waa mid liita falaha gabadhii waxaa u bannaan alimtinaacu inay diiddo inay sii deganaato waaya haddii gurigan uu guri aad nafiis u ah oo qiimo badan oo ninkani gabadha uu dejiyey waxaa u bannaan inuu ka raro markii uu furay kadib oo u raro guri u cuntama ilan marka hore gabadhan waxaa weeye qalbigeedu kasbanayo kalgacaylkeedii iyo mawadadeedu raadinayay markay wada deganaayeen ee isqabeen mar haddii ay kala tageen wuxuu dhihi karaa gurigan qaaliga ah kuma cuntamee guri kuu qalma oo kuu cidotirsanayso ayaan kuu rarayaa waaya haddii uu ahaa gurigu guri liita oo khasiis ah gabadhii waxaa u bannaan in ay diiddo inay kusii nagaato guriga mar haddii gurigaa lagu furay intii hore waxay dhihi kartaa sandaqadan waxa weeye waan iska cafinaya inaan deganaado maadaama aan reer ahayn laakiin mar hadday reernimadii meesha ka baxday guriga liita ku cida tirsan maaye guri ii qalmo ii cuntama ii kiree way dhihi kartaa fain kaana hadduu ahaa maskanu nikaaxi gurigii ay u deganaayeen guurka nikaaxa hoygiisu hadduu ahaa nafiisan mid heer sara ah falahu waxaa u bannaan ninkii annaqlu inuu raro gabadhii ilaa laa'iqin guri u cuntama biha ayada amamase khasiisan mid liitu ahaa oo gabadhii aan u cuntamayninba falaha waxaa u bannaan alimtinaacu inay diido inay gurigii sii deganaato oy markaa dalbato inay u wareegto guri markaa u cuntama walaysa lahu ninkii uma banaano oo waa ka xaaraan musaakanatuhaa gabadhii inuu la deganaado walaa mudaakhalatuhaa in usoo galo gurigii ay ku cido tirsanaysay fain kaana fi daari gurigii hadduu ku sugan yahay maxramun maxram hadduu ku sugan laha ayada u sugnaaday mumayizun wax kala garanaya dakarun oo lab ah aw mase unhaa dhadig ah aw mase zawjatun ukhraa xaas kale ayaaba guriga degan aw mase amatun addoon baa degan asagoo iska leeyahay aw mase imra'atun ajnabiyatun haweeney ajnabiye ah, oo waxa weeye ayna waxba isku hayn ninka ayaa degan jaaza way banaan tahay inuu markaa guriga sii deganaado wuxuu uma bannaana ninkii inuu la deganaado gabadhii uu furay ay kala tageen inuu guriga la deganaado ma bannaano guriga uu ku furay inuu guriga ugu soo galana ma bannaano maxaa yeeley waxay arrintaa keenaysaa inuu la khalwoodo oo la keli noqdo taasina waa ka xaaraan maadaama xaaskiisa ayna ahayn dhib baana gabadha ugu sugan siuu ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhinna dumarkii ha dhibina si aad cidhiiri ugu sababtaan ha u dhibina ama alaaqu ahaado alaaq baa'inah ama alaaqu ahaado alaaq rajci ah gurigii hadduu yahay guri waasac ah oo eh, aan ahayn guri yaroo cidhiiri ah laakiin waa guri weyn oo bangalo ah tusaale ahaan isla markaa gurigaas maqsinuu ka kooban yahay maxramkeediibaa degan maxramkaasina waxa wey waa mumayiz waa mid wax kala garanaya hadduu doono qaangaar biyuusan ahaanin laakiin waa mid wax kala garanaya oo muraahiqa maalan hardi maaha inuu nin ahaado malibka dakaran buu yidhi hardi maaha lab ahaado xataa walaasheed hadday la degan gabadhi waa la mid ama waxaaba deganba qof mumayiz ahoo unta ah, dhadig ah ama waxa weeye zawjo kale oo ninkan uu qabo ayaa gurigii degan ama addoontiisiibaa degan ama haweeney kale ayaaba gurigii joogta oo ajnabiye ah way bannaan inuu gurigii gabadhii uu furay uu la deganaado maxaa yeelay ciladiibaa meesha ka baxday oo ah khalwadii wixii ka cabsanaynay saa way bannaan tahay gurigii iska sii deganaado asagana maqsin buu deganaanaya deganaanaysa waaya walow kaana fi daari guriga hadduu ku sugan yahay walow kaana fi daari guriga hadduu leeyahay xujratun maqsin oo fasakanahaa uu dego axaduhumaa midkood walaakharu kii kalena uu dego alukhraa maqsinkii kale fandur eeg in itaxadad hadday midoobaan almaraafiqu meelihii la dheebsanayey ee waxa weye la intifaacsanayey wadalika biaalka mabakin sida waxa weeye mabakhii wa mustaraaxin iyo meeshii lagu nasanayey sida barandihii ishturita waxaa la shardiyaa maxramun maxram ayaa la shardiyaa wailaa haddii kale oo waxa weeye maraafiqdii aysan midoobin falaa lama shardiyo maxram wayanbagii waxaa habboon an yuqlaqa in la xidho maa baynahumaa labadooda wax u dhexeeyo min baabin albaab ah wa anlaa yakuuna inuusan ahaanin mamaru ixdaahumaa labadii maqsin mid ahaan marinkiisu inuusan ahaanin al alukhraa xujradii kale inaan loo soo maraynin oo isku marin aysan ahayn isku waddo aysan ahayn wa suflun aqal hoose wa culwun iyo aqal sare laba guri oo kala saraysa oo dabaq ah ka daarin waxay la mid tahay sida daartii iyo waxujaratin iyo maqsinkii gurigu hadduu yahay guri weyn oo bangalo ah oo qolol kala duwan iyo maqsino kala duwan leh oo markaa ninkii uu eh, maqsin degan yahay gabadhiina ay maqsin kala degan tahay eh, ma bannaan tahay inay eh, wada joogaan gurigaas ayaga oo isfuray oo kala tagay waxaan eegaynaa maraafiqda gurigaas maraafiqda waxa la yhahda waxyaabaha la dheefsado ee guriga la manaaficsado sida madbakii iyo xamaamkii iyo suuligii wadadii iyo daaradii iyo meeshii lagu nasanayey waxyaabahaasa la dhahaa maraafiq ee gurigu iska leh haddii haddaba maraafiqdaasi ay mid tahay oo labadaa maqsin isku maraafiq yihiin isku madbakh isku xamaam isku wado ay yihiin iyo meeshii lagu nasanayey mustaraax daaradii waxa weye markaa waa xaaraan in inuu la nagaado ilaa maxram inuu jiro mooyaane maxram baa la shardiyaa haddii laakiin maraafiqda aysan midaysnayn oo maraafiqdu kala duwanta oo maqsinkanna uu leeyahay waxa wey madbakiisa iyo suuligiisa kana madbakiisa iyo suuligiisa uu leeyahay markaa way bannaan tahay inay isla joogaan xataa iyagoo hee maxram uusan u dhaaynin maxram uusan u dhexaynin waaya laakiin waxaa shardi ah marka ayada ah oo habboon in albaab hadii labada maqsin uu udhaxeeyo albaabka la xidho oo isla markaa isku waddo aysan ahayn oo laba waddo ay kala baxayaan oo maqsinka wadada loo marayo iyo maqsin kale waddada loo marayo aysan isku mid ahayn oo laba meelood laga soo kala gelayo labada maqsin saas ayaa habboon haddii gurigu yahay guri isdul saar ah oo kala sarreeya wuxuu la mid yahay sida labadii maqsin hadda soo tilmaamayna tafsiilkii hadda soo sheegaynay unbaa gelayo waxa weeye waa in maraafiqdiisu kala duwanta haddii labadaa dabaq ay isku suuli isku madbakh yihiin deema bannaana markaa inay wada degaan haddii laakiin kala madbakh iyo kala suuli iyo kala wada yihiin markaa way wada degi karaan waaya walow kaana fi daari guriga hadduu ku sugan tahay xujratu maqsin fasakanaha uu dego axaduha midkood walaakharu kii kalena alukhraa maqsigii kale uu dego ama xujradii kale fandur eeg in itaxadat ilmaraafiqu waxa wey maraafiqdii hadday midoodo wadalika miaalka mabakin sida waxa wey kijadii weeye oo mustaraaxin meeshii lagu nasanayey ushturada waxaa la sardiyaa maxraman maxram wailaa haddii kale oo maraafiqdaasi aynaysan midaysnayn falaa lama shardiyo maxramkii wayambaqii waxaa habboon an yuqlaqa in la xidho maa baynahumaa labadaa maqsin waxa u dhexeeyaoo min baabin albaab ah wa anlaa yakuuna inuusan ahaanin mamaru ixdaahumaa labadaa maqsin labadaa xujro mamarka middood midkood wadadiisa cala alukhraa tii kale waa inay soo marin maqsinkii kale ama xujradii kale waa inaysan waddadaas soo marin wa suflun aqal hoose wa culwun iyo aqal sare ka daarin daar meelamid tahay wa xujratin iyo xujro baabu listibraa'i hubsashadii ayuu baab yahay wa huwa luatan istibraagu lua ahaan waxa wey alab اlbara'ati beri alab weyaan baraao in wixii la hubsado hubsiyo wey wa sharcanna waxa weeye tarabus اlamati addoontii inay sugto muddatan muddo bisababi milki اlyamiin milki yamiin sababtiisa inay ku sugto xuduudan soo darin soo dariyey milki yamiinkaas milki yamiin waa maxay addoon la milkiyey oo milki soo gashay wey oo markaa xuduudan milkigaasu milki cusub yahay aw zawaalan milkigaasi waa milkii gacanta ka baxay ama milkiibaa zuulay ama milkiibaa soo kordhay soo biiray labadaa mid wey limacrifati bara'at araxim maxaa loo istibraag lagu samaynayaa si raximka gabadh addoontaas loo hubsado aw litacabudi ama addoonsi ilahay baa nagu addoonsaday oo cilaba ma leh ilahay baa lagu adeecaya waاktasaruu calaa dalika waaya wuxuu idhi yejibu istibraagii wuxuu u waajibayaa bisababayni laba sababood buu ku waajibaa axaduhumaa labadaas sabab mid ahaan milku amatin addoon milkigeed weeye lagu milkiyey bisharaa'in iibsasho aw irtin ama dhaxal aw hibatin ama hibayn aw amase sabyin qafaalasho aw amase raddin celin lagu celiyey addoontii lagu soo celiyey bicaybin ceeb lagu soo celiyey qofkii laga iibsaday aw amase taxaalufin labalaba dhaarasho aw amase iqaalatin waxa weeye iqaalo in lagu fasakho caqdigii beeca wasawaan waxaa isku mid ah bikrun addoontii bikrada ahayd iyo waman istabra ahaa tii uu hubsaday albaayicu baayici qabla albeyci intuuna iibinin ka hor wamuntaqilatun mid ka soo wareegtay min sabiyin ilmo yar wamra'atin haweeney wahayriha iyo heyrkeed waaya istibraaga horta laba qasad ayaa loo sameeyaa qasadka koobaad waxa weeye xilli tamatuc addoon in la doonaya in lagu raaxaysto oo ninkii iska lahaa uu ku raaxaysto ama taswiij addoontii in la guuriyaa la doonayaa ama ninbaa raba inuu addoontii guursado labadaas qasad xilli tamatuc ama taswiij labadaas mid unbaa istibraaga loo samaynaya laba sababoodna waa uu ku waajibaya laba sababood labada sababood mid ahaan waxa weeye milki soo darinaya milku amatin addoon la milkiye weeye oo maxaa lagu milkin karaa iibsasho ayaa lagu milkin karaa ama dhaxal baa lagu milkin karaa ama hibe lagu hibeeyey adoontii oo lagu siiyey ayaa lagu milkin karaa ama sabi adoontii in lasoo qafaashay qafaashada lagu sheegay waxa wey gabadh gaal ah ayaad soo qafaalad sabiga marka waxaa lahaa dumarka iyo ciyaalka jihaadka lagu soo qabto ayaa sabi layidhahdaa marka ama yani adoontan waxaa lagu soo qabtay jihaad ayaa lagu soo qabsaday oo gaaladeeda laga soo qabsaday ama radi bicayb ceeb baa lagu soo celiya ceeb baa lagu so celiya maxa loga jeedaa nin baa addoon iibiyey nin buu ka iibiyey dabeetana ceeb buu ka arkay addoontii buu soo celiyey waa fahanti soo maa aw taxaalufin ama laba laba dhaarasho oo maxaa loga jeedaa yacni baayic iyo mushtarigii addoonta kala iibsaday ee waxay isku khilaafeen lacagta intay dhannayd taana waxayna soo dhaaftay inay laba laba dhaaranayaan dabeecatana beecii la fasakhayo kadibna ninkii adoonta iskale adoontiisaa loo celinaya aw iqaalatin waxaa looga jeedaa nin baa addoon iibiyey dabeetana uu ka shallaayey inuu addoontaa iibiyey dabeetna ninkii uu ka iibiyey wuxuu addoonta ii socoy lacagtii aan ku siiya ama ninkii uu ka iibiyey baa shallaayey isagoon ceebba ku arag marka wuxuu ni lacagtii waan u bahanaya lacagti ma iiso celin kartaa dar ilaahay marka wuu u celin karaa taasna waxaa la dhahaa iqaala baa la dhahaa waajib maaha laakiin waa mustaxab in qofkii iqaalada dalbay in loo iqaaleeyo beecii nabig wuxu uhi a man aqaala naadiman aqaala allahu caratahu yowma alqiyaama qofkii qof shallaytaysan waxaa weeye beecii u iqaaleeya oo ka fasakhaa waxa wey ilahi baa asla maalinta qiyama dembi dhaafa waaya haddaba saddexdan dambeba waxa weeye beec dhacay ayaa dib loo fasakhay ama ceeb ha lagu fasakho ama labala dhaarasha ha lagu fasakho ama iqaale ha lagu fasakho marka fasakha aslanba hal yarfacu alcaqda min xiinihi am min aslihi caqdiga mmin xiini isla markaasuu kor yeelayaa ama asalkiisii ayuu kor yeelayaa laba qowl baa ku sugan lakin qowlka raajixa waxaa weeya yarfacu alcaqda min xiini isla kolka ayuu kor yeelaya markaa ninkan laga iibiyey addoonta <coughs> milkigiisa gashay kadib markii la fasakhay ama ceeb ha lagu fasakho ama taxaaluf ha lagu fasakho ama iqaala ha lagu fasakhee waxa weeyaan markaas ayuu milkigiisa ka soo wareegay oo ninkii iska lahaa dib ugu soo laabtay sidaa darteed waxaa weeye waa xuduudu milki kaannamaa inuu addoontii uu iibiyey uu dib u milkiyey markaa sidaa darteed waxaa ku waajibaysa inuu hee intaaba inuu addoontii uu hubsado raximkeeda sida noo imaan doonta hal xayd uu ku hubsado waxaa isku mid ah addoontaasi inay tahay gabadh bikra ah waayo gabadh bikro oon la taabanin ay tahay taana waxa wey istibraa baa lagu samaynaya iyo inay tahay gabadh dee carmal ah waxaa kaloo isku mid ah in addoontaas ninkii baa'ic ahaa intuusan iibinin ka hor istibraa ku sameeye raximkeedii uu hubsaday iyo inuusan hubsan waa isku mid waxaa kale oo eh, yani aan saamayn lahayn hadday addoontaasi ka soo wareegtay qof aan laga suuraysanayn inuu addoontaas u tago sida ilmo yar oo kale sabi ah ayaa addoontan iska lahaa dee sabiga laga suuraysan mahayo inuu jimaaco ama haweeney baaba iska lahayd iyo keyrkeed eh, intaaba waa isku mid marba haddii addoontan waxa wey la milkiyo ninkii milkiyey waxaa waajib ku ah inuu raximkeedii hubsado intaasoo dhan waaa idna isku mid addoontaas inay tahay addoon yar addoon aaysa waxaasoo dhan waxa weeye lama kala qaadayo maxaa yeelay nabiga calayhi salatu salaam qowlkiisiba u daliil u ah fii sabaaya awtaas waxa weeye addoommihii hablihii laga soo qaatay haswadii awtaas la dhihi jiray xunayn waa meel magaceed awtaas waa haswatu hawaasin waad garanaysaa nabiga qowlkiisii cumuumkiisa daliil u ah nabigu yuri alayhi salaatu wasalaam alaa laa tuuta xaamilun gabadh uur leh oo addoon ayaan loo tegin xataa tadac ilaa ilmihii ay dejiso walaa hayru daati xamlin midaan uur lahayn ayaan loo tegin xataa taxiida xaydatan ilaa hal ayd ay xaydo abu daawuud baa xadiidkaa wariyey iyo hayrkiiba marka alimaamu shaafici radia allaahu canhu wuxuu oga qiyaas qaatay gabadhii masbiyada aan ahayn gabadhii masbiyada lasoo qafaashayba oga qiyaas qaatay maadaama uu ka dhexeeya hal cillo oo ah xuduudu milki milkii soo cusboonaaday waaya wuxuu idhi yajibu istibraagigu waajibaya bisabayn laba sababood buu ku waajibaya axadumaa labada sababood mid ahaan milku amatin addoon in lagu milkiyo weeye bisharaan iibsasho aw irtin ama dhaxal aw hibatan ama hibayn aw sabyin ama soo qafaalasho aw mase radin bacayban ceeb lagu soo celiyo oo mase taxaalufin laba laba dhaarasho aw iqaalatin ama beeci oo la iqaaleeyo oo waxa weeye qofkii dalbaday loo iqaaleeyo dartii wa sawaaun waxaa isku mida ah bikrun addoontii bikrad ahayd oo man istabraaha iyo tii uu hubsaday raximkeeda albaayicu kii iibiyey qabla albaayic intuuna iibinin ka hor oo muntaqilatun mid ka soo wareegtay min sabiyin ilma yar wa imra'atin haweeney wagayriha wayajibu istibraagii uu ku waajibayaa fii mukaatabatin adoontii la kitaabeeyey mukaatabadaasoo cujizad eh, lagu cajzi xukmiyo sayidkeeda ku cajzi xukmiyo wakada waxaa la mid ah murtadatun tii ridooday filasax muctamad haddaan qabano laa man eh, adoon eh, ku waajibi mayso istibrihii khalad kasoo baxday min soomin soom waictikaafin ictikaaf waixraamin xarmasho wa filixraami ixraamkii wejhun wej baa ku sugan wuxuu ku yidhi istibrihi sidoo kale wuxuu ku waajibayay gabadhii mukaatabada ahayd kitaabo saxiix ah la kitaabeeyey waad garanaysaan kitaabada saxiixa ah waa sayidku inuu addoontiisii ama addoonkiisii ku dhaho waxa weeye waan ku kitaabeeyey waxaan kuu kitaabeeyey inaad xoolahaas ii keento ood muddada igu keento marka haddii uu ah, xoolihii keeno wuu xoroobaya kitaabada marka saasaa la yidhahdaa waatuu ilahay qur-aanka inoogu sheegay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa waaya haddaba gabadhan addoonta hadday tahay mukaatabo ay tahay oo uu sayidkeedii uu ku cajsi xukmiyey goormuu ku cajsi xukminaya haddii ay awoodi weyda inay xoolihii iska bixiso xoolihii lagu xidhay xorriyaddeeda hadday awoodi kari weyda inay iska bixiso oo markaa sayidka u dhaho waan kugu cajsi xukmiyey markaa iyada ah waxaa waajibaysa inuu hee gabadha istibraa ku sameeyo maadaama milku tamatuc uu yeeshay marka hore markii uu eh, gabadhaas uu kitaabeeyey waxa wey nafteeda ayadaa milkisay laakiin markan eh, uu ku cajisay xukmiyey intay bixin weyda xoolihii milkigiisay dib ugu soo laabatay sidaa darteed istibraa buu ku samaynaya waxaa la mid a ah gabadhii addoonta ahayd ee diinta ka baxday dabeetna dib usoo islaantay ayadna waxaa waajiba ah in istibraa lagu sameeyo maxaa yaele istimtaaci ayaa zuulay markii ay gaalowday markay soo laabatan istibtaac ayaa xalaal noqdaysaa darteed eedna waxaa lagu samaynaya istibraac laakiin gabadhii ka soo baxday soon addoon waxa weye soon ku jirtay oo soonkii waxa weye ka afurtay ama ictikaaf ku jirtay oo ictikaaf ka soo baxday ama muxrimad ahayd xaj ama cumro xidhnayd oo xajka ama cumradii ka xalaalowday intaa midna istibraac ma waajibayo in lagu sameeyo sababtoo ah dee waxa weeye si kumeel gaarah umay ninkan xaaraan oga noqotay waxa weye milkigiisii mayna ka bixin Eh, waana wax dee aan saamayn ku yeelanaynin ee eh, addoontii ixraamka weji baa ku sugan eh, dhahaya istibraa waa waajibaya markii ay ka soo baxdo sida riddada oo kale walow ishtaraa haddii uu iibsado zawjatahu xaaskiisii addoonta ahayd hadduu dib u iibsado isagu istaxiba waxaa la sunneeyaa inuu istibraa sameeyo ayaa loo sunneeya waqiila waxaa laga jiibi waa waajib waayahay wuxuu ku yidhi haddii nin xor ah oo gabadh addoona qabay gabadhi addoonta uu qabay uu iibsado oo milkigiisa ay soo gasho waxaa loo sunneeya inuu istibraac ku sameeyo oo maxaa loogu sunnaynaya hadda waa isla asagii un marka horen asaga maa qabay addoontan kadibna asagii un bay milkigiisa soo gashay marka horena wuxuu ku qabay guur haddana milkiyamiin buu ku qabayaa milkulyamiin buu ku qabayaa ma aha guurki guurkii fasakhmaya markuu soo iibsaday ayuu guurkii fasakhmaya addoontiisay noqonaysaa marka maxaa loogu sunnaynaya ninkan si weladkii ku dhashay nikaax iyo weladka milkimiinka ku dhashay loo kala sooco maxaa yeelay kaa horena addoon buu ahaa oo ninkii addoonta iska lahaa mu weladkanna iska lahaa kan dambena waxa w weladkiisii oo xorriyad ku dhalanaya si marka loo kala saaro labadaa ilmood ayaa sunno ah inuu eh, istibraa ku sameeyo qiil wuxuu leya waa waajib maxaa yeele maadaama tajadud lmilki uu jiro oo soo cusboonaaday waayahay walow malaka haddii uu milkiyo musawajatan addoon la qabo oo mase muctadatan addoon eh, waxaa weeye la furay ama laga dhintay oo ciddo tirsanaysa lam yajib waajibi mahayo istibraagi fain zaalaa labadaa hadday zuulaan oo ahaa zawjiyadii iyo ciddadii wajaba markaa waxaa waajib ah in eh, istibraa lagu sameeyo fi adhari muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii eh, qof uu iibsado addoon la qabo ama addoon muctada ah oo ciddo tirsanaysa bucdo ku jirta markaa waajib ma aha in isla kolkaaba istibraa lagu sameeyo waayahay sababtoo ah gabadhan waaba mashquulba walmashquulu laa yushqal oo maxay mashquul ku tahay ninkaa hore ayay ciddadiisii ku jirtaa amaba ninkaa hore aba qababa maxaaba istibraa lagaga samey istibraaga maqsuudkiisa waxa wey inay gabadhan xalaal noqoto oo ninkii waa milkiisa soo gashay xalaal noqoto tanna ma dhacayso fainzaalaha haddaba hadday zuulaan zawjiyadii iyo ciddadii hadday zuulaana meesha ka baxaan oo addoontii la qabay baa la furay ama ciddadii zawjkii ninkii furay addoonta ay ciddadiisii dhammaatay marka waxaa waajiba in markaa istibraag lagu sameeyo maxaa yaele maanicii diidanaa istibraaga ayaa meesha ka baxay sababkii istibraaga ayaa meesha yimid walow malaka haddii uu milkiyo musawajatan addoon la qabo aw muctadatan ama addoon ciddo tirsanaysa lam yejib ma waajibayo istibraagi fi lxaal isla kolka fain zaalaa hadday zuulaan labada arimood oo ah zawjiyadii iyo ciddadii wajaba uu waajib noqonaya markaa istibraagi fi ladhari muctamad haddaan qabano ahaani sababka labaad waxaa weeye zawaalu firaashin firaash inuu ka zuulo can amatin mawduucatin addoon waxaa weeye sayidkeedii uu u tago oo mawduuca u ah aw mase mustawladatin miduu ka ilmo dhashaday biciin bisababi ciqin cidqi sababtii xoreyn sababteed ay markaa eh, firaashkeedii uu ku zuulo aw amase mowti sayidi sayidkii geeridiisii eh, uu firaashkii ku zuulo waaya walow madad hadday tagto muddatu istibraa'in eh, istibraa muddadii hadday tagto calaa mustawladatin addoontii laga wala dhashaday uma dabeetna actaqaha uu xoreeyo aw amase maata uu ka dhinto sayidkii wajaba waxaa waajib noqonaya markaa istibraagii fil asaxi muctamadaan qabano wuxuu ku yihi sababka labaad ee asbaabtii ee istibraaga ku waajibaya ka mida ah waxaa weeye in firaash uu ka zuulo ama mawduuca ah ama mustawlada ah firaashka lagu sheegayo waxaa weeye addoon waxaa weeye ninkii lahaa uu u tago oo mawduuca u ah ama mustawlado u ah saasaa looga jeedaa marka mawduucadan waxaa weeye mid aan u dhalin laakiin uu u tago ama mustawlada way u ah, wala dashay waa uu ka wala dashaday addoontii ilme u dhashay marka haddii firaashkaasi meesha uu kaga baxo bicitqin addoontiibuu xoreeyey mustawladada ahayd ama mawduucada ayuu sayidkii xoreeyey ama uu ka dhintayba marka waxaa waajib ah oo addoontii waajib ku noqonaya inay istibraa is hubsato raximkeeda hubsato maxaa firaashkii ka zuulay ninkeedii baa ka dhintay sayidka ahaa ama wuu xoreeyeyba sidoo kale ciddadii baa ku waajibaysa marka labadaba ku kulmayaan ciddadii iyo ayaa ku kulmaya labadaba laakiin addoontii mawduucadaan ahayn haddii la xoreeyo markaa istibraag ku waajibi maayo xornimadeeda haddii haddaba muddadii istibraaga ay tagto oo gabadhii mustawladada ahayd laga wada dhashaday haddii ay ku tagto ay dhaafto macnaha muddadii istibraaga waa hal xayd dabeetana sayidkeedii uu xoreeyo ama uu ka dhinto waxaa waajib ku ah inay eh, istibraag samayso haddaba marka hore istibraag ayaa soo dhaafay oo waa maxay ayadoo mustawlado ah ayay eh, ninkii intuusan xoraynin iyuu istibraa ku sameeyey hal xayd ayuu ku hubsaday in raximkeeduu maran kadibna wuu xoreeyey ama uu ka dhintay ayada waxaa waajib ku ah inay istibraa nafteeda u samayso istibraagii ninka uu ku sameeyey ma xisaabsanayso sababtu waa maxay maxaa yeelay istibraagan markuu waajibayo waxaa weeye markii gabadhan milkii ka baxdo marka ayuu istibraag waajibaya laakiin iyadoo milkii ku jirta de istibraaga la sameeyey waxba macnaa ma samayna waxay la mid tahay sida nin doona inuu islaam furo dabeetana intuusan furin ayuu eh, hubsaday raximkeeda inuu maran yahay oo saddex qoriibuu ku hubsaday haddii aqrada ku cidtirsanaysa ama saddex bilood ayuu u kaadiyey intii eh, ciddadu ahaanaysa kadib uu furay dee taasi kuma fillo waa inay markii la furay kadibna ay ciddo tirsata oo aqraadii ku ciddo tirsata taan bay la mid tahay tanna qultu qaala imaamu nawowi wuxuu hi walow istabra'a haddii uu hubsado amatan mawduucatan addoon mawduuca ah hadduu hubsado raximkeeda fa actaqaa dabeetana uu xoreeyo lam yejib waajib ma aha istibraagii watasawaju way guursanaysaa fi lxaali isla kolkaaba id ciladu waxaa weeye laa tushbihu ma shabahda tani mankuuxatan mid la qabo wallahu aclam wuxuu ku yidhi haddii gabadh addoon ah oo mawuuca ah oo aan sayidkeedi u wala dalin laakiin laakiin uu u tago haddii sayidkeedii uu istibraag ku sameeyo dabeetana uu xoreeyo waajib kuma aha istibraagi markaa inay samayso isla kolkaaba waajib kuma aha istibraagi isla markaana way guursan kartaa markii saa loo xoreeyeyba maxaa yeelay gabadhan mankuuxa ma shabahdo tii aan soo tilmaamaynay ee mankuuxada ahayd ma shabahdo maxaa yeele firaashkeedu wuxuu ku zuulay istibraagi ayuuba ku zuulay bilitifaaq waaya walow istabra haddii uu hubsado amatan addoon mawduucatan oo u tegayey fa actaqaha dabeetana uu xoreeyey lam yejib ma waajibaya istibraagii addoonta ku waajibi mahayo watazawaj way guursanaysaa fi lxaali isla kolkaaba id cilladu waxaa weeye laa tushbihu ma shabahda tan manka waxata mid la qabo wallahu aclam wayaxrum waxaa xaaraana taswiiju amatin addoon eh, in loo guuriyo fayaxrum waxaa xaaraana taswiiju amatin addoon guurinteed baa xaaraan ah addoontaasoo mawduucatin sayidkeedii ugu tago oo mustawladatin iyo mid u wada dhasha sayidkeedii mustawladatin mid uu sayidkeedii ka wada dhashado in loo guuriyo waa xaaraan qabla alistibraa intaan istibraa lagu samaynin ka hor waayahay yacni addoontii sayidkeeda uu la macaamilayay waa xaaraan inuu hee u guuriyo ilaa intuu istibraa ku samaynayo waxaa la mida tii walad u dhashay ilmo u dhashay ayadna waa xaaraan in uu u guuriyo ilaa uu istibraaq ku sameeyo raximkeeda uu hubsado si labadii biyo ayna iskugu khaldamin biyihii sayidka iyo biyaha ninkan uu u guuriyey si khaldamin walow actaqa hadduu xoreeyo mustawladatahu addoontii ka wada dashaday falahu waxaa u bannaan nikaaxuhaa inuu guursado bila istibraa'in istibraa la'aan fi lasaxi muctamad haddaan qabanno waayahay walow actaqaha hadduu xoreeyo addoontii aw maanta uu wahiya musawajatun ayadoo la qabo fala istibraa istibraa ma jiro wuxuu ku yidhi haddii mustawladadiisii uu xoreeyo addoontii u wada dhashay waxaa u bannaan inuu guursado sayidkii addoontaa uu xoreeyey ee marka horena mustawladda u ahayd asagoo oon istibraar ku samaynin ilasax masaladan waxay shabbahdaa masaladayna soo dhaafaysay waxaa weye ninkii addoon qabay uu nin iska leeyahay dabeetana addoontii iibsaday waxaan idhi waajib kumaaha inuu istibraar ku sameeyo tanna waa cagsi nin addoon waxa weeye ka wala dhashaday oo mustawladdo u ahayd oo ilmahay u dhashay addoontaas waa milkigiisii dabeetana addoontii buu xoreeyey wuxuu doonay inuu guursado ma waxaa waajibka ah inuu istibraa ku sameyo maya waajibkama inuu istibraa ku sameeyo maxaa yeele laba biyo la kala ilaalinaya mesha ma jiraan waa hal biyoon saas darteed istibraa waajibkuma aha waaya waxay la mid tahay sida nin gabadhii ka cidda tirsanaysay uu furay iyadoo ciddadii aan dhamayna dib u guursaday may la midta waajibkuma inuu sugo intay ciddada ka dhamaysanayso taa bay la midta haddii sayidkii addoontii uu xoreeyo ama uu ka dhinto ayadoo la qabo markaa ayadna istibraa waajib ma ah ila marka horeba waa la qabay addoonta muawaja ahayd soo maha wuu xoreeyey dee qabay unbaa qabaya waxba istibraa waajib kuma aha hadduu ka dhintana ayadoo la qabana ninkii sidii buu u istibraa waajib ma aha maxaa yeelay firaash mayna u ahayn ninkaa adoo ninkaa sayidka ka dhintay ama xoreeyey firaash mayna u ahayn ee ninkani firaash u ahayd sidaa darteed la mid tahay sida adoon aan loo tegin ayay lamid tahay wahuwa istibraaga qadarkiisu waxaa weeye xaasilun wuxuu ku xasilayaa biqar'in hal qari ayuu ku xasilaya qarigan halkan waxaa weye wahuwa xaydatun hal xayd weeye kaamilatun oo dhammaystiran fi ljadiidi qowlkaa jadiidka haddaan qabanno wadaatu ashhurin tii bilaa oo saaxiibka ahaydna bishaarin bil bay istibraag ku samaynaysaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy maya bialaatin saddex bilood ayay istibraag ku samaynaysaa waaya istibraagu wuxuu ku xasilayaa hal qari hal qari ayuu ku xasilayaa halka qarina waxaa looga jeeda halkan hal xaydo oo dhammaystiran hal xaydooo hee dhammaystiran saas ayay afarta aimaba ku tageen jamaahiirulfuqahana saasay qabaan waaya maxaa yaele xadii ayaa ku soo nas ah alaa laa tuuطac xaamilun xataa tadac walaa hayru daati xamlin xataa taxiida xaydata buu nabig yih ala sla slm xadidkan aan saasuu nabigu tilmaamay alayhi الsalaa wasalaam halkan u fiirso madhabkeennu wuxuu waafaqay madaahibtii kale in istibraag uu ku xasilayo xayd ee duhri uusan ku xasilayn laakiin ciddada waxaan idhi waxay gabadha ku tirsanaysaa aqraa aqraadana waxaan ku fasiray adhaar duhri halkana hal qar'i bay ku tirsanaysaa halkii qarina waxaan idhi waa xaydo marka madhabkeeni halkan madaahibtii kale ee qabtay in gabadha ku cidtirsanaysa xaydka ayuu halkan ku waafaqay waa gabadhii daatu araaga ahayd tii daatu ashurka ahayd ee sakiirada ahayd ama aayisada ahaydna waxay istibraag ku samaynaysaa hal bil halkii bil waxay udhigantaha hal qari ayay udhigantaha qowl ba wuxuu leeya maya saddex bilood ayay istibraag ku samaynaysaa wa xaamilun wa amatun xaamilun addoontii uurka lahayd masbiyatun oo lasoo qafaashay aw amase zaala canha uu ka zuulay firaashu sayidin sayid firaashka biwadcihi tastabri waay raximkeeda ku hubsanaysaa biwadcihi uurkii inay dejiso waayahay uurkii inay dejiso ayay eh, ku eh, istibraag ku samaynaysaa tan uur kale ee masbiyada ah ama lasoo qafaashay ama nin eh, iska lahaa faraashkiisii ka zuushay macnaha wuu xoreeyey ama uu ka dhintay marka ayadna waxay istibraag ku samaynaysaa biwadci alxaml urkii inay dejiso labada suuraba suuradan waxaa weeye gabadhan masbiyad ah iyo suuradan gabadhan eh, waxa weye ninkii iska lahaa firaashkiisii ka baxday xaamilun gabadhii adoontii uurka lahayd masbiyatu inay lasoo qafaashay aw masezaala canha firaashu sayidin sayid firaashkii eh, uu ka zuulay waxay ku eh, istibraa ku samaynaysaa biwadcii uurkii inay dejiso wain mulikat haddii la milkiyo gabadh uur leh adoon uur leh bisharaa'in iibsasho lagu milkiyo faqad sabaq waxayna soo dhaaftay an lastibraa istibraa inuusan jiray fi lxaalis la kolkaa waaya wuxuu ku yidhi haddii addoon uur leh la soo iibsado iyadoo markaa nikaax ku sugan addoon uur leh oo nikaax ku sugan ama ciddo ku sugan haddii la soo iibsado waxayna soo dhaaftay in aan isla kolkaaba istibraaga waajibayn halkanuu ku leeyay mualifku waxayna soo dhaaftay wuxuu ujeedaa halkii uu yidhi walow malaka musawajatan aw muctadatan lam yajib fi lxaali fainzaalaa wajaba halkii uu yidhi wayaan wuxuu tilmaamaya marka maadaama ay nikaax ku sugan tahay addoonta la qabo uur kale amaba ciddo ay ku sugan tahay marka istibraa waajib ma ah addoonta la milkiyey ee markii labadaas ay zuulaan ama nikaaxii uu zuulo ama hadday cidda ahayd ciddadii ay meesha ka baxdo ay marka ayaa istibraa lagu samaynaya markii gabadhaasi umusho ee hadday ciddadii ka dhammaato markaas ayaa istibraa lagu samaynaya qultu waxaan idhi buu yidhi imaam nawowi yaxsul istibraa istibraaga wuxuu ku xasilaya biwadci xamli zinan zino uurkii in la deji gabadhi ay dejiso ilaa saxi muctada haddaa wallahu aclam ilahay baa cid kasta ka cilmi badan waayahay istibraaga haddaba wuxuu ku xasilayaa hadday gabadhan addoonta ah ay uur ay siday uurkaasina uu zino ka yimid inay uurkaa dejiso marka la dhihi mahayo waxaa loo baahnaanaya istibraag kale uurka hadday dejiso waxa weye ayay istibraagii ku dhammaysatay waxaa yaele maqsuudku waxa wey raximka gabadha in la hubsado mar hadday umushayna raximkeedii inuu maran yahay waa la hubsaday qultu waxaan ihi yaxsul istibra istibraag wuxuu ku xasilaya biwadci xamli zinan zina xamligii inay dejiso gabadhii falasaax muctamad hadaan qabana wallahu aclam walow madaa hadduu tago zamanu istibraa'in istibraa zamankii hadduu tago bacda almilki milkiga kadib wa qabla alqabdi guddoomid ka hor xusiga waa la xisaabinayaa zamankiisii in malaka haddii uu gabadhii milkiyey addoonta ahayd biirtin dhaxal hadduu ku milkiyo wakada wax la mida ah shiraa'un iibsasho hadduu ku milkiyo filasaax muctamad haddaan qabano laa hibatun hibo maya hadduu ku milkiyey wuxuu ku yidhi haddii gabadh uu milkiyo addoon ah ayadoo istibraa u dhacay gabadhan ayadoo istibraa lagu sameeyey ayuu milkiyey zamankii istibraagana wuu tegey hadday xaydo ahayd iyo hadday shahri ahayd zamankii teg bacda almilki bacda almilki markuu gabadhii milkiyey kadib ayuu zamankan istibraagu uu tegey wa qabla alqabdi intuusan guddoomin oo milkigiisa ayna soo gelin uusan gacanta ku dhigin tusaale ahaan gabadhan dhaxal bay ahayd intuusan dhaxalkii gacanta ku dhigin ayaa zaman istibraagi uu tegey addoontii waaya waan kala qaadaynaa haddii dhaxal uu ku milkiyey waxa weeye zamankaas tegey ee istibraaga waa la xisaabinayaa istibraag kale u baahan maayo maxaa yeeley dhaxalka waxaa lagu milkiyaa bimujarad inuu qofkii dhaxalsiyaha uu dhinto shardi maaha inaad gacanta ku dhigto shiraagana waa uun la mid hadduu soo iibsado addoon buu soo iibsaday markuu soo iibsaday kadib intuusan weli gacanta ku dhigin ee uusan qabdi ku samayn oo guddoomin ayaa zamon istibraagii baa tegay oo hadday xaydo ahayd ama hadday shahri ahayd taana waa un la mid oo waxaa weeye istibraag kale u baahan mahayo markii uu la wareego labadaasi dhinacaas isku raaceen hibadii baa kuu soo hadhay haddii addoonta loo hibeeyey ninka markii loo hibeeyey zamon istibraagi uu tegey intuusan weli guddoomin waxa wey taa la xisaabin maayo oo maxaa hibadii laga soo reebay maxaa yeel hibada milkigeedu wuxuu ku taagan yahay markii la guddoomo hibada waxaad milkinaysaa un markii aad gacanta ku dhigto intaadan gacanta ku dhigin milkaaga mayna soo gelin sidaas darteed qofkii ku hibeeyey uu kaaga noqon karaa marka hibadu way ka duwan tahay wuxuu idhi walow madaa zaman istibraan istibraan zamankii hadduu tago bacda milki milki kadib qabla qabdi guddoomid ka hor xusi waa la xisaabinan malka hadduu ku milkiyey addoontii biirta dhaxal wakada waxaa lamid ishtaraa un iibsasho fi lasaxi muctamad haddaan qaban ilahi hibatun hiba maya walow ishtaraa hadduu iibsado majuusiyatan addoon majuusiyadoo dabcaabud faxaadat ay xaydo uma dabeetan aslamat ee islaamta lam yakfik taasi kuma fillo waaya gabadh addoon ah oo majuusiyad ah ayuu milkiyey dabcaabudah dabeetana gabadhii ayaa xayd ayday dabeetna way islaantay horta gabadhan majuusiyadda ah ee addoonta ah ma bannaano ninkii inuu eh, u tago waa ka xaaraan maxaa yidhi addoonnimo iyo waxaa ku kulmay iyo dabcaabudnimo waayahay haddii markaa ay gabadhii majuusiyadda ahayd ay xaydo dabeetana ay islaanto markii xaydkii ay ka dhammaatay kadib taas istibraagaasi kaafi ma aha maxaa yaele istibraagaasi kuma xigo istibaaxatu wain yani wadigii xalaal ku noqon maayo saas darteed lama xisaabinayo waxaa la rabaa markii ay islaamta kadib in haddana istibrac kale lagu sameeyo walow ishtaraa hadduu iibsado majuusiyatan gabadh addoonahoo dabcaabuda faxaadar dabeetan axadoo uma dabeetan asrabat islaamto lam yakfi taasi kuma filo wayaxrumu xaaraan alistimtaacu in lagu raaxaysto bilmustabra'ati addoontii raximkeeda la hubsanayay ilaa masbiyatan inay tahay gabadh lasoo qafaashay mooyaane fa yaxilu marka waa xalaalah hayru wadin waxaan wadi ahayn waqiila waxaa la yidhi laa wadigaa laftirkiisu xalaal ma aha adoontii istibraag lagu samaynaya ma banaano in istimtaac lagu sameeyo inta istibraagii una dhammaanin ka hor eh, in loo tago ma banaano wadi in loogu tago ma banaano waaya sidoo kale waxaan wadi ahayna waa xaaraan sida inuu dhunkado oo kale ama inuu eh, shahwe u eego oo kale maxaa waxaasoo dhan waxay keenayaan wadigii xaaraanta ahaa laakiin waxaa laga soo reebaya gabadhii mustabra'ada ahayd ee lasoo qafaashay qofka sahmigiisa ku dhacday macnaha uu asagu uu nasiib u yeeshay ee hanimadii uu ka helay taasi waxaa u bannaan taa waxaa u bannaan wixii aan wadi ahayn baa u bannaan ee anwaacda istimtaacaad kale waa xalaal wadiga uma xaaraanka ah taana waxaa daliilu ah xadiidkii bayhaqi uu ka wariyay ibn cumar radi allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi ibnu cumar sahmigii waqacat fii sahmii Eh, qorigeyga waxaa ku dhacday oo nasiib u helay eh, haniimada oga helay jaariyatun inan eh, waxa wey addoona oo min sabi jaluula meesha jaluula la yidhaahdo addoomihii laga soo qabsaday ama hablihii laga soo qafaashay ka mid ahayd fa nadartu ilayha waan egay bui fa idaa cunuquhaa qoorteeda waxaad moodaa mila ibriiqi lfidati sida fidada waxa weeye fidada waad garanaysaa qalinkii ama waxaa dhihi jiray silfarkii ibriiqeeda oo kale ayaad luqunteeda moodaa buui falama tamaalak maana ishananin an qabaltu inaan dhunkaday wanaasu yanduruuna ayuu dadka eegayaan walam yunkir calaya axadu min asaxaaba axad asxaabta ka mid ah muusan igu inkirin hadda weli istibraa muuna ku samayn inkastoo xadidka leeyahy wa xadid daciifa ah, ibn cumar radia allahu tacaala canhu arrintan kama sugno radia allahu tacaala canhu waaya waqiila waxaa la yidhi laa xataa tan masbiyada ah waa ka xaaraan inuu istimtaac ku sameeya sida kuwa kale bay xaaraan oga tahay waidaa qaalat hadday dhahdo addoontii intay istibraa ku jirtay xit waan xayday sudiqat waa lagu rumaynayaa waa sudiqat waa la rumaynaya biladhaar baa lagu rumaynayaa addoontii hadday sheegato in istibraagii u xasilay oy xayday waa lagu rumaynayaa maadaama arrinkaa xaggeeda mooyaan meel kale laga waan karin walow manacat hadday u diido sayid sayidkii inuu tago oo faqaalo uu dhaho abartinii waxaad ii sheegtay bitamaam stibra stibraagi inuu ku dhammaaday sudiqa waa lagu rumaynayaa iyadana waxay tidhi weli istibraagi maana samaynin addoontii sayidkiina wuxuu idhi waxa weye waxaad ii sheegtay istibraagi inuu dhammaystirmay sayidka ayaa lagu rumaynaya dhaartiisa sababtoo ah isagaa la rumaynaya maxaa yeelay isaga ayaa istibraaga mas-uulka ah marka waxaa u bannaan inuu u tago intaysan maydhanin ka hor faidaa waladat walaa tasiru noqon mayso amatun adoon iraahan iraash noqon mayso sayidkeedii firaash u noqon mayso ilaa biwaطin inuu u taga mooyaane faida waladat haddaba hadday dhasho addoontii lilimkaani suuragelid hadday u dhasho min waihi wadigiisii laga bilaabo xilli ay ka suuroobayso inuu ninkani uu dhalo ilmahan laxiqahu wuu haleelaya walow aqara haddii uu qiro sayidkii biwain addoontii inuu u tegay wanafal walada waladkiina uu jiido meesha ka saaro wadaca uu sheegto istibra'an inuu raximkeeda hubsaday lam yalxaqu waladka haleelmahaya cala almadhab muctamad haddaan qabano waaya fain ankarat hadday gabadha inkirto alistibra istibraaga hadday inkirto xullifa sayidkii baa la dhaarinayaa ana alwalada waladkii laysa minhu xaggiisa inuu ka ahaanin waqiila waxaa la yajibu waxaa waajiba tacaruduhu inuu u banbaxo lilistibraa istibraaga inuu u banbaxo ayaa waajiba wuxuu ku yidhi addoontu firaash ma noqonayso oo sayidkii firaash oma noqonayso ilaa biwain wai inuu u taga mooyaane macnaha waxaa looga jeedaa milkii uu milkiye kelia ah, rash ugu noqon mayso waa inuu tagaa hadduu tago markaas ayay rash noqonaysaa markaas ayaa weladkii ay dhashay addoontaas loo nisbaynayaa sayidkii marka maslada muxuu mualifka noogu sheegaya wuxuu noogu sheegayaa masla masaa-ishan soo socda ayaa ka dhalanaya haddaba addoontaas sayidkii uu milkiyey kadibna uu u tegey hadday ilmo dhasho xilli ay ka suuroobayso ilmahan inuu eh, waddagii uu xaggiisa ka yimaado oo maalan waxaa udhexaysay lix bilood iyo wixii ka sii badan markaa waladkii waxaa la haleeshinaya sayidkii baa la haleeshinaya siduu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar waladki waxaa iska le firaashka caahirka qofka zaanigana waxaa u sugnaaday dhagax in lagu dilo hadduu yahay muxsan waaya marka sayidkii baa la haleeshinaya waladkii haddii uu sayidkii uu qiro inuu addoontii u tegey laakiin uu dhaho ilmahan anu ma dhalin addoontan ay la timid isla markaana uu sheegto inuu istibraag ku sameeyey raximkeedii oo hal xaydo oo kaamil uu ku hubsaday weladkiina ay ku dhasho muddo ay ka suuroobayso inuu sayidkii u dhalay maalan lix bilood iyo wax ka sii badan markaa weladkii ma haleelaya sayidka sida madhabku yahay sababtoo ah dee sayidkii baaba nafiyey oo meesha ka saaray laakiin waa la dhaarinayaa ayadu ay inkirto in istibra ninkan uu sameeyey waxay tii ninkan istibra maba samayninba istibraagan uu sheegay inuu sameeyey maba samayninba sayidkii markaa waa la dhaarinaya waxaa lagu dhaarinayaa in weladkan xaggiisa uusan ka ahaanin shardina ma aha waajibna ma aha inuu istibraag uba baxo marka wuxuu leeyahay weladkan anigu ma dhalin ayuu leeyahay weladkan ma dhalin qiil baa wuxuu waxaa waajib ku ah istibraaga inuu ubanbaxo oo u dhaho weladkana ma dhalin gabadhana istibraag baan ku sameeyey weladkana ma dhalin saa inu dhahaya waajib ah ayuu leeyahay qowlka labaad ugu dambayn caawa aan ku dheerayaan filaya dadka musaliinta iga raalli ahaadaan waan dhammaynay baabkan wuxuu walow idacat hadday sheegato istilaadan waladhashaha hadday sheegato istilaadan waxay sheegatay sayidkeedi inuu ka wala dhashaday oo faankara sayidu sayidkiina wuu inkaray asla alwadi inuu u tegayba wuu inkaray walxaal hunaaka waladun ilma ayaa jira lam yuxallaf sayidkii lama dhaarinayo cala saxiix muctabar qabano wuxuu ku yidhi ay sheegato in sayidkeedii uu ka wala dhashaday oo ilmo ay u dhashay sayidkiina uu inkiraba inuu gabadhan u tegeyba addoontan umaba tegin buu ihi Eh, isla markaana waxaa jira walad ayaa halkaa jira eh, sayidkii la dhaarin maayo maxaa yeele asalkii waafaqsan yaho alaslu cadam lwad ayaa asal ah markaa waladkaas wuxuu noqonaya walad manfi ahoo ah aan sayidkii la haleeshiinaynin walow qaala haddii uu dhaho sayidkii addoonta waditu waan u tegay addoontan wacasaltu waana ka siibay oo biyihii macnaha waan ka ilaaliyey laxiqa waladkii wuu haleelayaa sayidkii ilasax hadduu dhaho sayidkii addoonta waan u tegay nacam laakiin biyaha waa ka ilaalinayo biyaha bannaankan ku qubay marka eh, laga dhegaysan mahaye eh, waxa wey weladkii eh, wuu haleelayaa sababtoo ah biyaha wax la iska ilaalin karaa ma aha waa sabaaq yani qofkii way soo dhaafayaan asigoon u qastin khiyaarka qofkana kuma jiraan wallahu tacaala aclam wsal allah waslm ala